بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ونصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو, وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه wuxuu halkan ka gudagalay kitaabkii zakaan ku dhex jirnay lacagaha nisaabkooda iyo waxa ka baxaya wa nisaabu dahabi dahabka nisaabkiisa iyo qadarka zakadu kaga waajibtahay cishruuna mihqaalan waa labaatan mihqaal mihqaalku waa diinaar ayb wa fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday rubucu lcushri rubcushri baa dhexdiisa ahaaday ka baxaya macnaha wa fiihi dahabkaasi markuu gaadho nisaabka gaadho waxaa dhexdiisa oo ka baxaya rubcu lcushri rubcushriga waxaa la yidhaahdaa cushurku waa shaygii oo loo qeybiye toban meelood meeshii meesha iyadaaba haddana rubuc loo sii qaybinaya afar loo sii qaybinaya wixii soo baxay noqoni maalan boqol haddaad toban u qaybiso waa meeqa ya waa toban tobankii haddana afar usii qaybi waa labiyo badh waa saas kaanna waxay ka dhigantay adoo yidhi oo kale waxaa ka baxaya boqolkiiba labiyo badh ee qaabka isticmaalka meesha haddana annaga nisbada aan dhaho yacni inain wanisfi lmia meesha haddaan ka isticmaalno ba waxaa la isticmaali jiray rubculcushri toban u qaybi wixii soo baxa haddana afar u qaybi waxaa ka fudud in la yidhaahdo iyadoo dhan afartan u qaybi iyadoo dhan afartan u qaybi maalan boqolka haddana afartan u qaybi sameeqay noqone waa labiyo badh waa camaliyadii soo gaabisay waay inaad toban u qaybiso haddana afar u qaybiso iyo inaad marka horeba afartan u qaybiso isku natiijay keenaya laba boqol haddaad afartan u qaybiso ya waa shan haddaad dariiqii dheeraa marto oo toban u qaybiso haddana afar u qaybisana waa isla shantii labadaa dariiqa waa lagu soo saari karaa kun marka la yidhaahdo afartan haddaad u qaybiso waa labaatan iyo shan rubcul cushrigeeduna waa labaatan iyo shan wahaakada intaasaa marka ka baxaysa wa huwa rubculcushrigii nisfu miqaalin mihqaal niskii waay labaatankii buu ka qabanayaa macnaha labaatanka markaad u qaybiso toban meeqay noqone hmm? waa laba sooma labadii haddana afar u qaybi waa hal ah hal ma ah <laughs> waxa la qaybinayo waa labada labadaa qayb gelaysa markaasaa waxaa qaybinaysa afartaa qaybinaysa waa meeqa waa nis saas waa nis marka saasaa waxay ku imaanaysaa wa huwa rubucushriga labaatanku labaatanka rubucushrigiisu nisfu miqaalin waa miqaal niskii labaatankii miqaal rubucushrigoodu waa nisfu miqaal saas maana ayb wa fii maa zaada wixii intaa ka ziyaadana bixisaabihi xisaabtiisuu ahaaday wa fii maa zaada wixii intaa ka ziyaada dhexdiisana bixisaabihi xisaabtiisa ahaatay wixii intaa ka ziyaada labaatan markuu ka ziyaadana xisaabtiisanbaad ku wadaysa soddon hadduu noqdo shan iyo labaatan hadduu noqdo diinaar ama miqaal afartan miqaal boqol miqaal xisaabtaa umbaad ku weli rubc cushri umbaad u qaybin wahaakada ayib taa waa dahabka oo labaatanka miqaal masaaqiisha waxa la yidhahdo miqaalka waxaa laga wadaa lacagaha marka e, e, muxuu ahaay la miisaamay waa la miisaami jiray waagaas marka miisaankoodii wixii lagu miisaami jiraa miqaalka ahaa miqaalkaiyo waxaa isu dhigma marka diinaarka halkii diinaar iyo halka miqaal waa isu dhigmaan waa isku mid kaana adoo yidhi oo kale ka dhigan tahay nisaabka dahabku waa labaatan diinaar labaatan miqaal iyo labaatan diinaar marka isku mid waay maqaayiista hadda aan isticmaalo marka ee garaamka iyo kilogaraamka ah marka loo bedelo mihqaalka waxay noqonayaan labaatanka mihqaal siddeetan iyo shan graam say ku imaanaysaa halkii mihqaal wuxuu u dhigmaa afar garaam iyo garaam afar loo qaybiyey meeshii afar garaam iyo garaam rubci ayaa waxaa u dhigma halkii miqaal soo ma intaasaad labaatan ku dhufane yacani afar ya afar iyo labaatan iyo shan jajaba labaatan iyo shantu waa halkii graam oo loo qaybiyey afar meelood soo ma meeshii iyo afar graam oo buuxa markaad aar labaatan mithqaal ku dhufato siddeetan iyo shan gram baa soo baxay siddeetan iyo shan graam waa nisaabka dahabka sakadu kaga waajibto marka hadda maqaayiisteenna u badelo waay ayib taa waa inta inta ka baxaysana waa isla intii waay nisfulcushriga waay ayib wanisaabu lwariqi fidada yacani qalinka macdanta qalinka ah nisaabkeeda sakadu kaga waajibtahay waa mi'ataa dirhamin waa laba boqoloo dirham wa fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday rubcu lcushri isagana ah, toban meesheed oo haddana afar loo sii qaybiyey meesheed wa huwa rubculcushriguna labada boqol rubculcushrigiisu hamsatu daraahima waa shan dirham yacni markaad laba boqol aad toban u qaybiso meeqaad soo baxaysa labaatan labaatankii haddana afar u qaybi shan baa soo baxaysa saas waa wa huwa rubcuulcushriga labada boqol hamsatu daraahima waa shan dirham waa wa fii maa zaada wixiisii intaa ka siyaadana dhexdiisa waxaa ahaaday bixisaabihi xisaabtiisa uun haddii saddex boqol noqdo laba boqol iyo konton dirham afar boqol xisaabta rubcuucushriga unbaa ka baxay xisaabtiisa unbaad ku wadaysa ayib diraahimtu waa lacagta labaad ee la isticmaali jiray waktigaas nebigu sal lla ly noolaa ee waxyiguu degayay dahabka waxaa soo saari jirtay laba dowladood baa lacagaha samayn jiray carabta laga isticmaali jiray dadkan kale tabac bay isaga ahayeen xagga ganacsiga iyo lacagaha iyo dahabka waxaa samayn jiray dowladdii ruum imbaratoriyadii ruum baa dahabka lacagta dahabkaa samayn jirtay fidada lacagtee dirhamkaana waxaa samayn jirtay imbaratoriyadii furs labadaa lacagood baa marka laga isticmaali jiray muslimiintu lacag ay iyagu sameeyaan oo iyagu samaystaan waxaa ugu horreeyey baa laleeyahay cahdigii waliid ibni cabdilmelik ya mise cabdilmelik ibnu marwan buu ahaa cabdilmalik ibnu marwaan waqtigiisi adugu qarnigii koobaad dhammaadkiisi dowladdii umawiyiinta ayaa u horreeyey lacag muslimiintu ay leeyihiin ayagu samaystaan intii ku horraysay dowladaha waaweyn lacagahoodaa la isticmaali jiray lacagaha marka uu waxyu ku soo degayo ee laga hadlayo waa dahabka iyo fidadaas garanay dahabka marka fidada labada boqol ee dirham maxay u dhigmaan hadda maqaayiisteenna markaan fiirino ilaan gram iyadana markii loo bedelo waxay u dhigantaa ilaa shan boqol iyo sagaashan iyo shan gram waay yacni labada boqol ee dirham marka gram loo bedelo waxay noqonayaan shan boqol iyo sagaashan iyo shan gram intaa markuu gaadho fidadu markay gaadho ayay markaa gaadhay nisaabkii zakada hadday ka yar tahay maya adiga waxa way taqriiban waa lix boqol lix boqol oo taqriibi awaa oo graam meelhaaswalaa tajibu waajibi mayso fi lxuliyi lacagahaasi marka waagii hore waa wixii lacag ahaan loo isticmaali jiro suuqa wax lagu kala bedelan jiray laakiin hadda lacagnimadii waa ka baxeen soo ma hadda lacagnimadii waa ka baxeen waxaa bedelay waxaan loo yaqaano yani waxa weeye muxuu ahaayey alawraaq naqdiya waxa loo yaqaano lacagahan ay dowladuhu samaysteen inta badan fidana maaha dahabna maaha laakiin waa waraaq dowladdu samaysatay heshiisna lagu yahay in wax lagu kala badasho ayib ictibaaraad bay leedahay hadda sharxeeda aynaan gelayn awraaqdaasi marka lacagahaasi dowladuhu samaysteen dib ka yimid lacag fuluus la yidhahdaa timid fuluustii haddana waa isbedeshay awraaqu naqdiya waxaanaa timid kulligood marka laysku daro markaan doonayno inaan nisaabkooda ogaano sakadu kaga waajibayso ayaga wax lagu qiyaasi maayo shilinka iyo doolarka iyo dirhamka iyo diinaarka iyo waxba iyaga lagu salayn maayo laakiin waxaa loo celinayaa lacagihii waxyigu ku soo degay ee ahaa dahabka iyo fidada qadarkii sakadu kaga waajibaysay baa la aadaya markaasaa culimadu waxay isku khilaafayaan ma fidadaynu ku salaynaa mise dahabkaan ku salaynaa qaar badan waxay leeyihiin fidada ha lagu saleeyo maxaa yeelay fidada ayaa mar walba ka rakhiisan dahabka wabitaali masaakiinta saasaa u roono xoolo badan bay sakadu ku waajibi qiyaasta nisaabka lacagu waxay noqonayaan lacag yar bay noqone masaakiintii inay marka lacag ay helaan yani waxa weeye sake badan baa ka dhalan qolana waxay leeyihiin maye dahabka aan ku salayno oo fidada qiimaheeda marka la fiiriyo hadda ay joogto oo loo fiiriyo qiimihii wakhtigaa ay joogtay aad bay u baaba'day laakiin dahabku weli qiimihiisii waa ilaashaday oo xilligaa qiimihii uu lahaa ayuu ilaa maanta xasladay oo ceshanaya maadaama dahabku qiimihiisii ilaashaday isaga ha lagu saleeyay leeyihi haddaynu marka dahabka ku salayno lacagaha la isticmaalo nisaabkooda zakadu kaga waajibayso markaan rabno inaan ogaano maxaan leenahay waxaan leenahay lacagtaada ama dollar ha noqoto ama shilin ha noqoto ama waxay dooni ha noqotee lacagtaada waxaad u fiirinaysaa siddeetan iyo shan graam oo dahabah oo nisaabkii dahabkeen soo sheegnay soo ma suuqa maxay ka joogtaa baad weydiinaya siddeetan iyo shan graam oo dahaba ah, suuqa maanta waxay ka joogtaa kaba soo qaad afar boqoloo kun kaba soo qaad oo shilin waad soo ogaatay soo maa lacagtaad haysato u noqo marka waa intee waa saddex boqoloo ku seke lagugumala afar boqol iyo waxay gaadhay konton ama afar boqol bay gaadhay seke ma lagugu leey marka waa lagugu leey marka waxaa loo celinayaa nisaabkii dahabka oo ahaa meeqa siddeetan iyo shan graam oo dahabka qiimahoodii ayaa lacagtaadii u fiirinaysaa hantidaada halkaasaad kala soo baxaysaa lacagtu sakada ma gaadhay mise ma gaadhin wadaadada qaar bay masaladu ka khaldanto wadaadadeenna soomaalida weliba oo u qaatay labada boqolee dirham yaa waxay u qaateen laba boqoloo shilin markaasaa waxay yidhaahdeen ninkii laba boqoloo shilin haysta sakaa ku waajib war laba boqoloo shilin muxuu ahay oo haddana soomaaliya ah. ya nacnacba ma goyse marka waa suu'ulfahmi waaye lacagaha laga hadlayo ee kutubta ku qoran waa macaadin qaaliyay ahaayeen lacagahan hadda la isticmaalana waa awraaq dowladaha unbaa qiimo u yeelay iyo heshiiska mooye wax qiimoy leedaha ma jirto sidaas daraaddeed bixaddi daatiha in wax lagu salimaya waa zake marka laga hadli nisaabkeeda waa in loo celiyo lacagihii hore dahabkii iyo fidadii baa dib loogu celinaya qodobkaasi waa qodob muhima walaa tajibu ma waajibaysa buu yidhi filxuliyi dahabkii dumarku isku qorxinayeen dhexdiisa ku waajibi mayso almubaaxi ee bannaanaa zakaatun zaka ku waajibi mayso xuligii waxaa la yidhahdaa dahabka laysku qurxiyo ee la labisto ee mubaaxa abuu haddana yidhi muxuu ka ixtiraasayaa iska ilaalinayaa meesha wuxuu ka saarayaa dahabka lagu labisto ee haddana xaaraanta ah, ah maya ah, dahabka xullida ah ee mubaaxa aan ahayn waxaa soo gelaya buu leeyahay weelasha somayna soo marin dahabka iyo fidada in weelal laga dhigto inaysan bannaanayn in maalan loogu talagaloo dhan kale inay raggu ku labistaan waa dahab loogu talagalay raggu inay ku labistaan waa xaaraan soo ma ayib marka saas daraaddeed baa wuxuu yidhi alxuliyi almubaax waa xullida bannaan waa kii dumarku inay ku labistaan loogu talagalay ka noocaasoo kale ah zaka kuma waajibaysa buuri ayib waa masale khilaafiya oo axaadiista ku soo aroortay oo muran badani ku jira fuqahada dhexdooda laakiin madhabka shaaficiga waa saas qowlka asaxa baa sidaasa in zake lagu leeyahay inayna inaan lagu lahayno zaka ku waajibaynin dahabka dumarku isku qurxiyaan faslun wanisaabu الzuruuci wاhimaari hamsatu awsuqin markaan leenahay dahabka zaka lagu leeyahay iyo fidadaba ama caydhiin ha ahaadeen ama inta laga shaqeeyey kuwo la sameeyey oo isticmaal loo sameeyey ha noqdeen ama lacag ahaan ha ahaadeen ama kayd ha ahaadeen ama ganacsi ha ahaadeen meelay ku yimaadaanba xukunku waa isku mid taas kala qaad male faslun wanisaabu zuruuci beeraha iyo wathimaari midhaha nisaabkoodu hamsatu awsuqin waa shan awsuq waay waa shan wasqi waay shan wasqi wasqiga waa culimmadeenna waxay ku fasiri jireen ratirar hal ratiran ayaa wasqi la yidhahda shan ratiran ayib yaani ratiga wuxuu iyagu dadkii hore awrtaa raashinka lagu qaadan jiray marka qiyaasta uu ratigu qaadi karo bay yaqaanaan hal wasqi ayuu marka qaadi karaa bay leeyihin ayib hamsatu awshuqin shan wasqi wasqiga halkii wasqi wuxuu u dhigmaa waa waa lixdan saac waay waa lixdan suus waay suuskiina wuxuu u dhigmaa taqriiban ilaa laba kiiliya badh soo ma saaca aan bixinno ciidulfitriga soo ma laba kiiliya badh marka waxay noqonaysaa totalka marka laysku daro shantooda shantoodu waxay noqonayaan marka laysku daro ilaa lix boqol iyo konton taqriiban konton iyo laba konton konton iyo kow oo maxay gram mise kiilo kiilo ah. ilaa lix boqol iyo konton kiilo ayay noqonayaan shanta wasqi maxaa yeele waxay ka imaanaysaa halkii wasqi waa lixdan saac saaciina waa laba kiiliya badh markaad ku dhufato lixdanka markaad labiyo barh ku dhufato tiraa kuu soo baxaysa haddana shan kusii dhuf saasay ku imaanaysaa marka lix boqol iyo konton taqriibi waayo macnaha waa taqriibi xagga kilograamka marka loo bedelo ya meeqanoole haddaba wuxuu ka yaraynaya waxay ka yaraynayaan waxay leeyihiin ha graamkay ka yaraynayaan graamkay ka yaraynayaan waxaan u jeedaa ha graamkay ka yarayna ayb adiga wuxuu noqonayaa saaci wuxuu u dhigmaa bay leeyihiin halkii saac wuxuu u dhigmaa boqol iyo soddon gram boqol iyo soddon kiilo dheh boqol iyo soddon kiilo ayaa waxaa u dhigma halkii wasqi boqol iyo soddon markaad ku dhufato marka shan markaad ku dhufato bay tiradaas soo baxaysa lix boqol iyo konton iyo laba boqoliyo lix boqol iyo konton waxay meelahaas taqriibi way adiga ayib wuxuu yidhi marka wa nisaabu الzuruuci wاhimaari hamsatu awsuqin wa hiya iyadu alfun waay a alfun wa sittu mia waa kun iyo lix boqol alfun wa sittu mi'ati ritlin waa kun iyo lix boqol oo rodol bilciraaqiyi ah, rodolka ciraaqiga ah yaani waxa weeyaan ayagu mawaasiintii waagay isticmaali jireen waay marka miisaanka la isticmaal rodolka waxay noqonaysaa yani muxuu ahaayey kun iyo lix boqol oo rodol bay noqonaysaa bule wa fii maa zaada wixii ka ziyaadana bixisaabihi xisaabtiisay ahaatay shantaa wasqi wixii ka sii siyaada xisaabteeda unba aduun raaci waay macnaha oo muxuu ahaayey intii siyaadaba adugu nisbadaasaad aad ka bixinaysa ayib maxaa marka ka baxaya wey wa fiihaa dhexdeeda waxaa ahaaday oo ka laazimaya oo ka baxaya in suqiyad haddii la waraabiyo bimaa'i samaa'i biyaha roobka haddii lagu waraabiyo aw isayxi ama biyaha daadka ah alcushru markaa cushur baa ahaaday fiiha alcushru toban meelood meel baa laga bixinaya goorma waa haddii ama roobku waraabiyo ama biyo iska socda ay waraabiyaan asayxu waxaa la yidhahda waa biyaha socda ama maalan biyihii webiga oo la leexiyey ha noqdeen ama daad ha noqdeen biyahaasaa sayx la yidhahda sayx marka biyahaas kadalika waxaa la mida midka cafadiga la yidhaahda ee xididkiisa ku caba ah, yani aan la waraabinine xidid dheer buu leeya markaasuu biyaha gaadhaa isagana waa lamid intaasi waxaa laga bixinayaa marka in suqyad haddii lagu waraabiyo bimaai samaa'i biyaha roobka aw isayxi ama lagu waraabiyo biyaha daadka lagu waraabiyo alcushru toban meelood meel baa laga bixinaya markay sidaa beerta loo gooyaba toban baa loo qaybinayaa hal baa la bixinaya ayb wain suqyad haddii la waraabiyo biduulaabin aaladaa haddii lagu waraabiyo aw nadxin ama dhaamin lasoo dhaamiye lagu waraabiyana markaana nisfulcushri baa ahaaday dhexdeed waxaa ka waajibaya toban meelood meel niskeed ayib waxaa laga wadaa biyaha beerta lagu waraabiye hadday tihiin biyo lasoo dhaamiyey ama duulaab duulaabka waxaa la yidhaahdaa waa aallo xoolaha inta lagu xidho ay wareejiyaan oo biyaha lagu soo saaro ayay oraa la isticmaali jira hadda meelo badan baa laga isticmaalo malanaya yaani ama ratiga ama dameerka ama dibiga waxbaa lagu xidhaya markaasuu wareejinaya saasay marka biyaha kusoo tuuraysa marka taasaa waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaay duulaab la yidhahdaa jamcuhaa dawaaliib ayb haddii marka wain suqiyat biduulaabin aaladaasi xooluhu wareejinayaane biyaha ku soo saarayaan haddii lagu waraabiyo ow amase nadxin ama lagu waraabiyaba dhaamin lagu waraabiyo neef lagu soo dhaamiyey oo biyaha lagu keenay lagu waraabiyo nisful cushri baa markaa dhexdeeda ah toban meelood meel meeshaa niskeed oo niska kalena niska kale waxaa loogu talagelayaa kharashkii soo ma niska kale waxaa loogu talagelayaa biyihii baa lasoo dhaamiyey biyaha waa lasoo saaray yani waxa weye dhibbadhib baa la maray beer si caadiya ah u warowday ma ahee yani waxaa galay juhdiga dadaal baa lagu waraabiyey ayb faslun wa waa la qiimaynayaa a yaani waxay leeyihiin biyowga sidoo kale waxaa la mid ah biyowga webigoo kale haddii la leexiyo oo la saaro muxuu ahaayey loo sameeyo keliyo loo sameeyo oo sida ay beertu ku warowdo waxay leeyihiin waxay la mid tahay biyaha roobkaoo kaley la mid tahay lanna biyahani waa biyo daada waa biyo webiga uu soo laakiin ma jiri jirin muxuu ahaaye biyahan lagu waraabiyo muxuu ahaay janareetarada iyo shiinada la geliye ee kharashkaiyo shidaal ku baxaya ee ma jiri jirin waa masle casriya waa markii hore waxaa la samayn jiray keliyo keliga unbaa biyahu lasoo leexi jiray oo dadku keligay samaynayaan biyuhuna waa loo leexan jiren laakiin hadda yani wax way kharash baa gelaya oo lacag baa gelaysa oo biyihii lacag bay ku imaanayaan taasi marka waxa weeyaan waa masala casriyaho in la haleeshiyaa laga yaabaa tan dambe oo ah nisful cushriga ayaa dhici karaysa nacam faslun watuqawamu waa la qiimaynaya halkaa wuxuu kaga soo baxay beerihii iyo dhulka wixii ka soo go'ayey fahanoo markaa dhulka wixii ka soo go'ayey sanad inuu u soo wareego shardi ma ah ya saas daraaddeed inuu muusan sheegin in sida lacagaha iyo xoolaha nool iyo xawalaanulxawl ayaga shardigu maaha beerta marka la gooyo markaasay ka waajibaysa wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi maalinka aada goosataan beerta xaqeeda bixiya saas way maanaa xataa sanadkii dhowrka hor hadday kuu go'do dhowrka waad ka sakayn meesha wuxuu ka gudagalay haddana alaabta ganacsiga wa tuqawamu waa la qiimaynayaa curuudu tijaarati ganacsiga badeecooyinkiisa cinda aakhiri alxawli sanadka aakhirkiisaa la qiimaynayaa bimashturiyat wixii lagu soo iibiyey baana lagu qiimayn bihi isaga wa yukhraju waa laga bixinayaa min dalika arrinkaa waxaa laga bixinayaa rubcu lcushri toban meelood meesheed meesha rubceed ah, ayib rubcushri waa soo marnay alaabta ganacsiga noocay doona ha noqoto dhul ha noqoto dhar ha noqoto electronic ha noqoto daawo ha noqoto yani wax kasta oo ganacsi loola qasto xataa waxyaalaha asalaanaan sakadu ka waajibin haddii ganacsi la geliyo waxay noqonaysaa cunuudu tijaari markaa noqonaya saka ka waajibaysa sanadka aakhirkiisa marka la gaadho ayaa laga sakaynaya waa la qiimaynayaa badeecadii maxaa lagu qiimaynayaa bima shturiyat bihi wixii lagu soo iibiyey wuxuu ka wadaa lacagtii aad ku soo gadatay noocay ahayd baad ku qiimaynaya ma aha raasamaalkii aad soo siisa shayga baa lagu qiimaynaya lagama wado ee waxaa laga wadaa lacagaha kala duwan tii aad badeecada ku soo gaday ayaa markaad qiimaynaysana aad ku qiimaynay maalan hadda maxaa wax lagu soo iibsadaa dibadaha marka la soo doolar laguma soo iibsado markaad qiimaynayso doolar baad ku qiimayn waayo shilin ku qiimayn maysa saasaa laga wadaa bima shturiyat bihi wixii lagu soo gatay iyo noocii lacagtu ay ahayd aad ku soo gadatay baa ku qiimaynaysaa waxaa laga yaabaa in loo qaato dadka qaarkood u qaataan bima shturiyat bihi lacagtii lagu soo gaday baa lagu qiimayne sicirka suuqa markaa ay joogto lagu qiimayn maayo saa lagama wado maxaa yeele madhabku wuxuu qabaa badeecada marka la qiimaynaya sicirkeeda suuqa lagu qiimaynaa xagga sicirka marka la yidhaha lacagta la soo siiyey ma ah ee waxaa lagu qiimaynaya waa waxay suuqa maalinkaa ka joogto laakiin lacagtaad ku qiimaynayso ma shilmba ma dolarba ma dirhamba ma diinaarba waa tii aad ku soo gaday noocay ahayd taasaad isticmaali markaad qiimaynayso saasay ka wadaa ayb wayukhraju waa la bixinayaa min dalika arrinkaa qiimaha xaggiisa waxaa laga bixinayaa rubcu lcushri ayaa laga bixinaya marka ila lacagay unbay la mid yihiin sooma yani badacada marka la qiimeeyo soo lacag isuma bedelin lacag bay isu bedeshay saas daraaddeed waxaadun marin jidkii lacagaha lagaga sakayn jiray ayib nisaabkana nisaabkana taas wa nisaabkii lacagahay aadaysaa badeecadaadu inaad haddaad rabto inaad ogaato inay zake gaadhay waad qiimayn markaad qiimaysoy lacag isu bedesho qiimihii lacagtaad ogaato qiimaha lacageeday ku fadhida aad ogaato baad markaa lacagtaa waxaad la aadaysaa dahabka iyo fidadii suuqa maxay ka joogaan maxaad raadinaysaa marka inaad ogaato lacagtaadu badeecadaada lacagta ku jirtaay zake ma gaadhay mise ma gaadhin ah, mar haddii la qiimeeyey lacagoo kaley noqotay lacagta marka nisaabkeedu waad soo baratay ayb wama stukrija wixii lala soo baxay buu yidhi oo min macaadini dahabi dahabka macdantiisa iyo walfidati iyo fidada ka mida yukhraju waa laga bixini minhu xaggiisa rubculcushri baa laga bixinaya filxaali markaaba macaadinta dhulka laga qodo hadday dahab tahay ama fido tahay markaa aad la soo baxdo dhulka kala soo baxday isla markaa ayaa waxaad ka bixinaysaa rubucushri baad ka bixin filxaali markaa aad la soo baxdo taas way maana ayib kadibna markaad halkaa marka sakayso wixii intaa ka dambeeya waxay qaadanaysaa ya waxay qaadanaysaa yani zakadii lacagahay qaadanaysaan soo marnay inuu sanad u soo wareego nisaabka gaadho wahaakada ayib amaa macdanta noocyadeeda kale oon dahabkiiyo fidada ahayn sida maalan luulka oo kale marjaanka oo kale dheemankaoo kale yani macdantaa kale qaaliga ah wax saka laguma leh saka kuma waajibo ninkii ka sadaqaysanaya meesheedaba ayib wamaa yuujadu wixii la helo oo min arikaazi allahuma inay ganacsi tahay mooye haddaad markaa dee ka ganacsanayso oo rogrogayso maxay noqonaysaa marka curuudu tijaaray noqonaysaa marka wamaa yuujadu wixii la helo oo min duugma gaaleed ah fa fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday alkhumusu shan meelood meelba ahaatay rikaazka waxaa la yidhaahdaa waa hanti ay gaala duugtay ayadoo duugan umbaa la helay ya kayd waay kayd duugan oo uun aad heshay oo meel ilaahay kaaga soo saaray wey ayib dahab iyo fidaa dafiinu ljaahiliya la yidhahda yacani ayagu dhulka marka ay ku noolaayeen waa dhulay gaala deganaan jirtay sooma ila way soo islaameen si wixii aasanee laga helo marka uun gaaladii ka horraysay dhulka degi jirtay unba aastay dafiinu ljaahiliya saasay ugu magacaabeen marka wixii saasoo kaleeta ee kayd ahee eh dulka ka hesho markaa aad heshay baa waxaad ka bixinaysaa fa fiihi alkhumusu shan meelood meel baad ka bixinaya intaasaa lagu leeyahay wixii ka soo hadhayna waad intifaacsanaysaa xadiidka nebiga sal lla lay waslam ayaa saa u sheegay wa fi rikaazi alkhumus ayb faslun watajibu zakatu lfitri zakadaa hadda uu ka soo warramay oo dhan waa zakada xoolaha ka go'da hadda wuxuu gudagalay zakada ka go'da jirka bini aadamka badanka lagu leeyahy oo zakada eh, afurka marka ramadaan laga afuro wa tajibu waxaa waajiba zakaatu lfitri bialaaati ashyaaa saddex shay bay ku waajibaysaa alislaam islaamnimo zakada ruuxa bixinaya waa inuu muslim yahay zakaatulfiriga wa biquruubi shamsi qoraxda dhicitaankeedana way ku waajibi min aakhiri yowmin maalinka ugu dambeeya min shahri ramadaana yacni qorax dhicitaankeed oo min aakhiri yowmin maalinka ugu dambeeya ka ahaatay xaggiisa ama ahaatay oo min shahri ramadaana bisha ramadaan ah bisha ramadaan maalinka ugu dambeeya qoraxdiisu waa inay dhacdo waa shar maxaa laga wadaa yani wuxuu laga wadaa ruuxu hadduusan qoraxda waa habeenkii ciiddahay soo ma maalinta ugu dambaysa ramadaan qoraxdeedu markay dhacayso soo habeenkii ciidda maa Ah. qoraxdaa dhicitaankeeda intaynan dhicin ruuxu waa inuu joogay oo noolaa markay dhacaysayna waa inuu noolaa haddii labadaa la waayo seke laguma yeelanayo maalan intayna qoraxdu dhicin ayuu dhintay ilbidhiqsi ka hor seke laguma leh maxaa yeelay sekada maxaa lagu xidhay afurkaa lagu xidhay soo ma zakaatlfitri baa la waa zakada afurka afurkii maba soo gaadhinba ma sakaa lagu yeelana marka laguma yeelanayo waa qoraxda dhiciddeedii ma soo gaadhin illa afurku waa qoraxda dhiciddeeda ama ma ahe qoraxdu markay dhacday kadib buuba dhashay maba joogin markay qoraxdu dhacaysa laakiin markay qoraxdu dhacday oo la afurhayo buu soo dhashay ilmihiiyo soo baxay saka laguma laha iyadan sababt maxay tahay xilligii sakadu waajibaysay oo afurka ahayoo qoraxdu dhacaysay asaguna ma joogin soo ma marka waa in qoraxdaasi dhacdo qoraxdaasi markay dhacaysana ruuxu jooga waay wa biquruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda min aakhiri yawmin qoraxdaasoo ka ahaatay min aakhiri yawmin maalinka ugu dambeeyo min shahri ramadaana bisha ramadaan ah maxaa yeele afurkaa loo tiiriyey shardiga saddexaadi ama arrinka saddexaadi waxa weeye wujuudu lfadli siyaado jiritaankeeda oo min quutihi can quutihi quudkiisa siyaado ka ah wa quuti ciyaalihi iyo ciyaalkiisa quudkooda e, siyaado ka ah fii dalika alyowmi maalinkaa dhexdiisa maalinkaas ciidda ah iyo habeenkiisa diilka iyo masruufka isaga iyo ilmihiisa wax ka siyaadsan waa inuu heli karo yani waa in wax ka siyaadsan u haysto wuxuu haystaba hadduu yahay biilkii habeenkaa iyo maalinkaa quudkoodii cayaalka iyo isaga quudkiisii intaa unbuuba haystaa wax ka siyaasan ma haysto seka kuma waajibaysa saas way maanaa waa shardiga labaad haddii la waayo bimacnaa ma laazimayso wa wujuudu lfadli ay ilfaadil waay waa in mid wax siyaada ah uu jiro uu haysto can quutii quudkiisa siyaada kaa ah. wuxuu isagu biilanayo cunayo wa quuti ciyaalihi ciyaalkiisa quudkiisana siyaado ka ah waxquudka ciyaalkiisana ka siyaadsa waa inuu haysto fii dalika alyawmi maalinka dhexdiisa iyo habeenkiisa way maalinka ciidda iyo habeenkiisa wixii siyaadaa buu bixinaya waxa siyaadadaa xataa hadduu sakadii gaari waayo intaa unbuu bixinaya kaba soo qaad markuu biilkiisii iyo iyo qadadii iyo quraacdii iyo cashadii intaa laysku hagaajiyey ayaa waxaaba soo hadhayba reerkii oo dhan oo toban ruux waxa ka soo hadhayba wuxuu noqdayba maalan eh, laba kiilaaba soo hadhayba hal ruux ataa sakadiisii ma dhanna maxay samaynaya labadaa un bay khalaas haddayna wax siyaado ahayninna sakaba laguma lahaba sakaatulfidriga kuma waajibayso marka quutulyawmkaasi waa in wax ka siyaasan u haysto ayib wayuzakii wuu sakaynayaa ruuxu can nafsihi naftiisuu ka sakaynayaa isaga lafahaantiisa sakadii lagu lahaa waa naftiisu ka bixin wa caman cid xaggiisana wuu ka sakaynaya talzamuhu ay ku laazimayso nafaqatuhu nafaqadiisu ay ku laazimayso min almuslimiina muslimiinta ka mid wixii muslimiine isagu uu biilo oo masruufkooda lagu leeyaho waajib ku tahayna ayadana isagaa ka bixinaya sida xaaskaaga caruurtaada waalidiin aad biisha hadday jiraanood masruufto dad qaraabo oo adiga kugu hoos nooloo biilkooda waajib kugu yahay ciddii aad masruuftana adaa sakaatulfitrigooda lagu guuleya waa inuu ruuxu ka bixiyo muxuu yidhi oo min almuslimiina ah haddii dadkaa uu masruufo ee uu biila gaala ka mid yihiin sake laguma la markaa kuwaa sake ka bixin maayo waxay noqon karaan maalan addoommo gaalaa baad leedahay maalan ama dad qaraabahoo gaala ah walciyaadu billah baabaad maalan biisha masruufkooda lagugu leeyahy ma kuwaasoo kaleeto marka sakaatulfitrigooda laana gaalka zakaatulfitri kuma waajibto somayna soo marin alislaam baa sharti ah ayib maxaa la bixinayaa marka saacan buu zakaynayaa ruuxu suus oo min quuti baladihi beledkiisa quudkiisa ka mida yani waa in qiyaasta la bixinayo waa saac waa suus waa laba kiiliya badh qaar saddex kiilay gaadhsiiyaan qaar waa ka yareeyaan xagga miisaanka marka la yidhahdo len asalkeedu beeg may ahay saacu waa beeg markii marka miisaan loo bedelo hal la miisaamo la yidhaahdaa qiyaasta laysku khilaafaya ayb sida hadda ay tahay laba kiiliyo bar saddex kiilo culimada qaar baa sida sheekh ibnu baas oo kale ayb saacan suus oo min quuti baladihi waxa la bixinayana waxa weeyaan waa magaalada aad joogto iyo waddanka aad joogto waxa laga quuto waxa laga cuno haalibkiisa sida badan yani waxa wey quutulhaalib baa la yidhahda min haalibi quuti baladihi beledka aad joogto cuntadiisa laga cuno teeda badan ee haalibka ah markaa waa kala duwantaha soo ma buldaantu waa kala duwanaanaysa oo qaar bariis bay cunaan qaar baastay cunaan qaar ugaali bay cunaan oo haalib u ah qaar laga yaaba timir iyo biyey cabbaan oo haalib u ah reebaadiyaha oo kale maxaa haalib u ah caanahaasay cuncabbaan a ku bixinaya a wax kaleba haddaynahayni maxay samaynayan ma raashiin raadiyaa la dhihi maba cunaan inay helaan baaba iska adag marka quutu haalibi baladihi noocuu dooni ha noqday oo beeshaadaa wixii laga cuno haalibkiisaad bixi ayb wa qadruhu qadarkiisu waxa weeyaan saaci buu ka hadlayaa hamsatu ardaalin waa shan rodol wa uluun iyo rodol saddex loo qeybiyey meeshii bilciraaqiyi ah, oo macnaha rodolka ciraaqiga ah waa untii oo kale waay qiyaasahaasi rodolka ay wax ku qiyaastaan iyo ciraaqiga iyo waa curfigii jiray wey markii hadda yani laleeyahay waa gram waxay ku noqonaysa iyo kiilay intaasay ku noqonaysaa rodolkaasaa la dabagalay rodolkaasi muxuu yahay mudku muxuu yahay saacu muxuu yahay qiyaasahaasaa laga keenay marka markaasaa loo bedelay maqaayiista casri oo kiilada ah saasay ku imaanaysa ayb faslun watudfacu waa la dhiibayaa azakaatu zakadii waxaa loo dhiibayaa ila alasnaafi athamaniyati noocyada sideedda ah aladiina kuwaasoo dakarahum ullahu alla uu sheegay tacaala korahaye fii kitaabihi alcasiiz kitaabkiisa alla uu ku sheegay ah, dadka zakada mudan ee la siinayo waa sideedda sinfi ama sideedda nooc ee ilaahay aayadda qur-aanka ee suuratu tawba alla ku sheegay tabaaraka wa fii qowlihi odhahdiisa tacaala korahaye uu yidhi inama asadaqaatu lilfuqara'i walmasaakiin sideeddaasaa iskale shaaficiyada agtooda iyo culimmada badankoodba waxay qabaan sakaatulfitrigu meesha lagu bixinayo iyo sakada xoolaha meesha lagu bixinayo waa isla meel bay qabaan saas maanaa yaani sideeddaas sinfi baa la siinayaa kama duwana bay leeyihin ayb inama sadaqaatu sakooyinka lilfuqaraa'i unbay u sugnaadeen dadka fuqarada walmasaakiin iyo masaakiinta walcaamiliina calayha kuwa sakada ka shaqeeya ee soo ururiya ee ilaalinaya ee qaybinaya caamiliin baa laydhaha waalmu'allafati quluubuhum kuwa quluubtooda lasoo dumayo ee islaamka loo soo jiidayo wa fi riqaabi qooraha dhexdooda waa addoommada la xoraynayo wa fi riqaabi dadka addoommada ah ee qoortooda la haysto in la fakiyo oo la xoreeyo addoonnimada laga saaro la iibiyo macnaha sayidkii lahaa inta laga iibiyo kadibna sidaa lagu xoreeyo waalkhaarimiina iyo kuwa daymaysan dhexdooda dadka daynta qaba in daynta lagaga bixiyo wa fii sabiili illaahi iyo jidka alle dhexdiisa oo duulaanka iyo jihaadka ah wabni sabiili iyo dadka safarkaee socotada dhexdooda sideedaas waa fuqarada faqiirka iyo miskiinka shaaficiyadu waxay qabaan waxaa daran labadooda faqiirkaa daran faqiirka waxay leeyihiin xoolo ma leh kasab u qalmana ma haysto meel wax ka kasbadoo ka xamaasho oo u qalantana ma haysto laga yaabo wax yar oo nafku celisa inuu hayo kaa faqiir baa la dhahaa miskiinkana waxay leeyihiin waxoogaa buu haystaa laakiin xaajadiisa iyo baahidiisa asaasigaa kuma filla kiyaa hore wuu yaro dhaamaa soo ma wax haystaa laakiin kuma filla ayib kaana waa miskiinka alcaamiliina calayha waxaa laga wadaa waa dadka sekada ka shaqeeya sekada marna ruuxii isagu bixinahay isaga xoolihiisa ay ka go'aysay baayaa dadka mudan guddoonsiinayao qaybinaya kaasoo kale uma baahna walcaamiliina calayha alcaamiliina calayha goorma imaanaysaa markay sekada dowladdu uruurinayso shaqaalay u diri sooma dad baa soo uruurin xoolihii qaar baa ilaalin qaybintii qaar baa ka shaqayn xisaabintoodii qaar baa qalin iyo u haysta bahashii dadkaasaa waxaa la yidhaahdaa laisku yidhaahdaa waalcaamiliina calayha ah. caamiliinta iyagana qayb bay leeyihin ayib oo say wax ku qaadanayaan waxay leeyihiin ujrat lmili shaqada iyo wakhtiga ay bixiyeen iyo dadaalka ay bixiyeen baa loo qiimaynaya markaasaa la siinaya waxay mudan yihiin laga siinaya zakada ayb wlmu'allafati quluubuhum waxay u yaqaanaan cilada shaaficiya waxaa la yidhaahdaa dadka quluubtooda lasoo dumayo macnaha waxaa laga wadaa say yani shaaficiyadu qabaan waa dad islaamka soo galay laakiin niyadiisu iska daciif tahay ayb yani waa soo islaamay laakiin weli waa iska daciifoo inuu ama laabtaa laga baqayaa ama waxoogaa waa la kabayaa marka qalbigiisa islaamka loo soo jiidaya ama ma ahe islaamka wuu soo galay laabashana loogama baqayo iimaankiisu waa xoog badan yahay qalbigiisu laakiin waa nin ugaas ah ama suldaan ah ama madax ah oo dad badan baa raacsan isagaa wax siintiisa marka waxaa rajo laga qabaa dad badan inuu soo jiido oo islaamka u soo jiido ama waxaa laga yaabaa inuu dad gaalaa oo muslimiinta dhib u geysan lahaa inuu sharkooda ka celiyo ka dafciyo madaxda noocaasoo kalea ah marka almu'allafati quluubuhum waa la soo jiidaa marka ama isagii baa loo baqayaa ama dad isaga ka dambeeya hunguri laga qabaa in islaamka loo soo jiido almu'allafati quluubuhum baa ladhaha wa fi riqaabina waa taa aan tilmaanayoo waa addoommada dadka addoommada ah in la xoreeyo mukaatabka laga wadaayo labadaba way geli kartaa in xoolaha sakada addoommada inta suuqa iyo meelihii iiba laga iibiyo kadibna saa lagu xoreeyo waxaa kaloo geli kara mukaatabka oo ninka sayidkiisu la heshiiyey addoonka sayidkiisu la heshiiyeoo ku yidhi haddaad intaa ii keento waa ku xoraynaya xorbaat wixii buu raadinayaa marka ya yani waa in la caawiyo wa aatuuhum min maali illaahi aladii aataakum qolada la yidhi waay xoolaha ilaah idin siiye wax ka siiya xoroobaane Ah, marka wafi riqaabi waa addoommada waa la xoraynaa waalghaarimiina waa dadka daymaysan ama maslaxatiisuu u daymoobayo baahi uu qabay buu u qaatay oo dayntu u gashay ama maslaxa caamuu u galay laba qabiiloo heshiisiinaya magtiibuu bixiyey dayn buu qaaday danaha guud buu u dayn qaaday dacwaduu u dayn qaaday saas way macnaha waa haarim ama dan guud buu u daymoobay ama dantiisa khaaskaoo mubaax oo bannaan iyo duruufihiisa khaaska labadu waa soo gelaya wa fii sabiili illahina waa duulaanka duulaanka oo jihaadka iyo husaada duulaanka ku jira xataa hadduu qani yaho taajir yahay waa laga caawina laakiin waxay leeyihin waxaa shardiga ah, waa inuu yahay haaziga ama dinka duulaanka ku jiraayo waa inuu mutaawuc yahay waa inuusan dagaalka iyo jihaadka waxba ku qaadanayn hadduu mushahaar qaato oo nin muxuu ahaay dee bahashiibay ya maaha bay leeyihin ayb ah, wabni sabiilina waa dadka safarkaee socotada ee sahay baa iyagana laga siinaya ama magaaladiisii markaa safarta ha ka bilaabayo sahay ha u baahdo ama intuu inan soo maro markaa sahaydu ha ka kala go'do sahay ha u baahdo wa sabiililah iyagana waa laga caawinaya sideeddaas sinfi ayaa marka iska leh zakada iska leh sideeddaasay u leeyihin shaaficiyadu siday qabaani waxay tahay sideedda sinfiba waa in sakada la wada gaadhsiiyo inta laga heli karo ayib wa ilaa man wuxuu yidhi marka soo inama dhihin tudfacu zakaatu ila alasnaafi amaaniya siddeedda sinfiba waa loo dhiibi waa la siin buu yidhi wa ilaa man cidna waa la siini yuujadu la helo oo minhum sideeddaa ka mid a intii laga helana waa la siinaa maalan haddii la waayo wafi riqaabi addoommo la xoreeyaba hadda ma jiraan maxaan samaynaynaa toddobada kalea sakada loo qaybinaa maala waxaa la waayey ibnu sabiil baa la waayey ya lixda soo hadhay baa loo qaybina soo ma marka kolba intii la heli karo waa in la gaadhsiiye leeyahy ayb walaa yaqtasiru ku gaabsan maayo yani waa madhabka shaaficiyada madaahibta qaar baa la qaba in la wada gaadhsiiyo sideedda sinfi kolba intii laga heli karo ayb sideeddii laftooda qolo walba inteen ka siinna hal ruux ma ku filanta hadduu gelaya hal ruux ma ku filanta sideedda sniif mid walba haddaan halhal ka siiyo ka war wuxuu ku yidhi marka walaa yaqtasiru ku gaabsan maayo calaa aqalla wax ka yar min alaatin saddex ka yar min kulli sinfin nooc kastoo sideedda ka mid a ah, ila alcaamila ilaa kii ka shaqaynaya mooye qolo walboo sideedda ka mida ah waa inaad saddex ka mid ah wax ka siiso soo ma maalan fuqarada saddex ka mid a ah gaadhsii masaakiinta saddex ka gaadhsii ya haarimiinta saddex ka gaadhsii ibnu sabiilka saddex ka gaadhsii qolo walba saddex ka sii ya saasuu le maanaa ayib caamilka mooye caamilka muxuu ka wadaa walcaamiliina mooye oo iyo waa nimankii ka shaqaynayo ayaga kolba waxaa laga siinayaa inta ku filan shaqada hal nin hadduu ku filan yahay kaasaa shaqada qabanaya isagun baa la siinaya mis labaad iyo mis saddexaad uma baahan hadday laba ku filan yihiin shaqadana labadaasaa qabanaya laga siinaya kolba kuwaasi waa inta baahidu ay noqoto caamilka ka shaqaynaya laakiin toddobada soo hadhay saddex saddex ka sii sinfi walba ama qayb kasta saddex gaadhsii ayb walaa yaqtasiru ma gaabsanayo calaa aqalla wax ka yar min alaatin saddex ka yar min kulli sinfin nooc kasta oo toddobadaa sideeddaa nooc ka mida ila alcaamila kii sakada ka shaqaynaya soo ururinayay mooyaane kaas isaga wax way kolba baahida ayb haddii aad adigu sakadaada bixinaysana walcaamilu mabashaba kuma jiraba isaga dhanba meesha waa ka baxaya haddii dawladdu bixinayso inuu soo ururiyo oo ka shaqeeyo oo ilaaliyo loo baahdana kolba mid miyaa loo baahanya kaasaa lagu gaabsan laba saddex intii tirada loo baahda ayib kaa unbaa laga siinaya wa hamsatun shan laa yajuusu waxaan akhriyaynaan ka hadlayno waa madhabka masaladu say u xoog badan tahay daliil ahaan iyo dooda meehe waa madhabka wey maana ayib wahamsatun shan maxay uga dhigeen yani maxay uga dhigeen saddex sinfi kasta saddexa laga siiyo maxay u dheheen sababtu waxay leeyihiin qur-aayadda markaad fiiriso qolo walba jamac bay ka cabirtay u fiirsada inama asadaqaatu lilfuqaraai waa jamac waalmasaakiin waa jamac waalcaamiliina calayha waa jamac waalmu'allafati quluubuhum waa jamac soo ma wa fi riqaabi waa jamc waalghaarimiina waa jamc wa fii sabiili اllahi wabni sabiilina waa jinsi oo macna jamc bay leedahay jamcna maxaa u yar ya eh? jamc saddex baa ugu yar soo ma sidaas daraaddeed halkaasay kala baxayaanoo maadaama aayaddu ay jamcisay jamcana saddex u yaryahay qolo walba waa in saddex laga gaadhsiiyo ah meel cidlaa ma joogaan nimankani haddaad aragto culimada haddaad aragto sidoodaba ikhtiyaaraadkoodu lafcatoobin kuma hayaan war waa lagaa xoog badan yahay iyo halkanaa kaa rajaxani inay timaado mooyaane laakiin iskama hadlaan ah, meel bay cuskan yihin meel bay cuskan yihin hadda goor baa eh, sheekh inagii eh, sheekh maxamed mukhtaar shinqiiti caleyh raxmat ullah baabar wuxuu noo aqrinhayay eh, buluuqulmaraamka aan ka dhegaysanayn marka aad buu baabkaa cajaa'ib ugu ahaa culimmada iyo istimbaataadkooda iyo meeshay wax kala soo baxayaan iyo wuxuu marka ka hadlayay culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen dhagaha marka la masaxayo dhagaha marka la masaxayo waysada qaar baa waxay yidhaahdeen dhagaha madaxana lala masixi maayo si gooniyana loo masixi maaye dhagaha sidooda waxaa lala masixi markii wejiga la dhaqayo wejiga markaad dhaqdo markaa dhagaha masax oo dhaguhu wejigayba ka tirsan yihiin bay dhaheen madaxa kama tirsana war xageed ka keenteen baa le waa xubin madax bannaan la garay madaxay racsan yihiinna la garayoo aludunaani min alra'si la garay laakiin wejigay raacsan yihiinoo xubin la yihiin ha lala masax xagee ka keenteen baa le waxay yidhaahdeen ducadii soo ma ahay nebiga washaqa samcahu ya sajada wajhii liladii khalaqahu wa shaqa samcahu wa basarahu ya waxaan u sujuuday wejigaygu wuxuu u sujuuday allihii abuuray ee dilaaciyey dhegihiisa waa wejiga dhegihiisa iyo indhihiisa dhegihii xaggee loo tiiriyey bay dheh wejigaa loo tiiriyey soo maart dhegihii waxaa laga dhigay inuu wejigu leeyahay sidaas daraaddeed dheguhu adeer wejigay raacsan yihiin bay dheh adoon geedkiin leh fardiyaadkooda marmarka qaarkood waxaad la yaabaysaa masaa'isha ay fardinahayaan waa nimanka fardiyey waxyaala waagoodii aan suurtagalba ahayn laakiin maanta dhacay waxay fardiyeen waxay yidhaahdeen banka carafa ruuxu hadduu hawadiisa istaaga hawada banka carafa uusan dhulkaba cag dhiginba inuu carafo istaagay ma laga soo qaadaya miyay suurtagal ahayd waagoodii maya laakiin hadda ma suurtagal ma tahy ha helicopter inta lala yimaadaa la dul istaagi ya hawada carafaa la taagan yahay dhul lacag lama dhigin saas daraaddeed culimmada meelahay wax kala soo baxahayaan ha fududaysani ninku marba hadduu caalim yahay istinbaadkiisu mase laanna hawo kuma salaysan taas wey maana marka jamacaasay ka qaadanayaan warka meeshaasa ina gelise saas wey fuqaraa masaakiin jamacaasay ka qaadanayaan jamciina alaaa u yar saddex saddex ha loo gaadhsiiye wey maana wa hamsatun shan buu ihi laa yajuusu ma bannaana dafcuha zakada dhiibitaankeeda ilayhim iyaga loo dhiibo shan ruux zakada lama siin karo ka koowaad waxa weye alhaniyu ruuxa haniga ah bimaalin xoolana hani ku ah xoolo yuu haystaa ayb xoolihiina waa la joogaanoo kama maqna lama siin karo aw amase kasbin ama kasab buu hani ku yahay kasab muxuu ka wadaa bimacnaa xooggiina waa leeyahay shaqadii uu ka kasban lahaana waa haystaa oo laa'iq ku ah yacani isaga u qalanta soo ma laa'iqaasay mar walba daba dhigaana waxay ka wadaan bimacnaa shaqadu haddaynan u qalmin isaga la dhihi maayo ka shaqayso sakadana loogu diidi maayo matala waa nin sharaf leh waa nin waxoogaa magac leh shaqo kalena ma hayo xooggii waa hayaa jaanis uu ka shaqaystana maba jiro allahuma inuu musqul qodo mooye ya ma waxaan dhahaynaa adeer musqusha qod maadaama xooggii aad leedahay musqulqadidna ay jirto shaqo la yidhaahdo musqusha qod saka kuma siinayne maya sababtu maxay tahay lianna shaqadani laa'iq uma ah soo ma kasbin laa'iqin bihi bay leeyihin kasab u qalma isaga hadduu xooggiina leeyahay kasabkiina jiro asagana kasabku hani ku yahayoo la siin maayo zakada waxba laga siin maayo ayb waalcabdu addoonkii asagana zakada la siin maayo ayb lanna allahuma inuu mukaatab yahay mooye yacni addoonkaas sayidkiisa uu kula heshiiyey xoola iikan waa xoroobaysahay kaa waa laga bixinaya waa fi riqaab baan kusoo marnay soo ma laakiin addoonka dhammaystiran ama mubacadka kaan la siin maayo sababto waxa weye wixii la siiya sayidkiisuu aadi soo ma sayidkuna waa qani wa banu haashim iyo wa banulmualib iyagana zakada la siin maayo waa nebiga sal lay waslam aalkiisii waay aalka nebiga sal lay wasalam zakadu xaaraan bay ka tahay wakadalika sadaqadu sababtuna waxa weeyaan waa sakada iyo sadaqadu waa awsaakhu nnaas waa dadka wasakdoodii waa sidaas daraaddeed nebiga aalkiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi yacni ma istaahisho in la siiyo yani way ka qiimo badan yihiin waa sidaas xadiiska nebiga sal lay slam bay ku sugantay aalkuna sida imaam shaafici uu qabo waa banu haashim iyo bani lmualib waay waa labadii reer iyo labadii lafood ee nebiga sal lay slam si gooniya u garab istaagay si gooniyana isugu xidhnaa ayb nimankii walaalaha ahaa labadoodaas si gooniya isaga xidhna waalkaafiru weeye midka xiga gaalka gaalka isagana la siin maayo ayib allaahumma haddii uu caamilka xaggiisa ka soo qalo waalcaamiliina hadduu ku soo galo oo dowladdu shaqo u dirsato maalan waaba karaaniba sekaduu xisaabiyaa oo xafiiska u fadhiyaa waana gaal sekada wax ma laga siina ya laakiin masake ahaan baan u siinayna maya mushahaar ahaan shaqo dhididkiisii baa wax laga siinaya ee sake ahaan markaa uma mudanin waay saas waman talzamu ciddii ay laasimto isagana la siin maayo man talzamu cidday ku laasimayso almusakii ninka sakada bixiyey nafaqatuhu nafaqadiisu ku waajibayso cidda ruuxa sakada bixinayo inuu biilo iyo nafaqayntiisu ay ku waajibaysana kaana sakada ma siin karta ayib waman cidda talzamu ay ku laazimayso almuzaki ka zakada bixinaya nafaqatu nafaqadiisu ku waajibayso laa yadfacuhaa zakadii dhiibi maayo ilayhim iyagoo u dhiibi maayo bismi alfuqaraa'i waalmasaakiin magac ama e, e, e, yani magac inay fuqara yihiin iyo masaakiin yihiin ku siin maayo yacni saamigii fuqarada iyo masaakiinta loogu talagalay kama siin karo maxaa laga wadaa oo ma dhinac kale uu ka sii karaa jira sababtu waxa weeye maadaama adiga mas-uuliyaddoodu ku saarantood biilaysood masruufayso adigiina aad hani tahay xoolahaagay ku yihiin aqniyo ku yihiin xoolahaagaasay wax ku leeyihiin xaq ku leeyihiin fuqara ma aha masaakiinna maaha dhankaa marka dhanka miskiinnimo iyo faqiirnimo wax kuma siin kartid laakiin maxaad wax ku siin kartaa oo sakadaada ay ku qaadan karaan dhinacyihii kale soo ma dhinacyihii kale maalan waxay noqdeen ya alcaamiliinay noqdeen maalan mu'allafay noqdeen maalan haarimiin bay noqdeen maalan waa daymaysan yihin soo ma waa daymaysan yihin maalan socotay noqdeen waa dad socoto maalan u baahan nooli u baahan dhinaca hadday ka yimaadaan dadkaad biilaysayna ay yihiin zakada waxbaad ka siin kartaa markaa laakiin maxaadan ku siin karin ya bismi almasaakiin waalfuqaraa magac ah inay masaakiin iyo fuqara yihiin kuma siin karti sababtu maxay tahay lianna adaa mas uuliyadoodu ku saaran tahay oo xoolahaagay aqniyo ku yihiin xoolahaaga ayay aqniyo ku yihiin oo biil ku leeyihin laa yadfacuha u dhiibi maayo ama siin maayo ilayhim iyaga bismi alfuqaraa'i waalmasaakiin magac fuqara iyo masaakiin kuma siin karo laakiin magacyada kale iyo dhinacyaha kale hadday ka yimaadaan iyo asnaafta kale markaa way yeelanayaan way macana ayib kitaabu siyaami soonkiibuu kitaab u yahay intaasi wuxuu kaga soo baxay sakadii wa sharaa'iطu wujuubi siyaami soonka waajibidiisa shuruudihiisu alaaatu ashyaa waa saddex shay alislaamu ruuxu waa inuu muslim yahay yani soonku kama asaxor gaalka waalbuluuqu iyo qaangaarhka alaaatun buu ii qore aniga arbaca buu ayb alslaamu islaamnimada wey sidiinaa sax arbacatun baa sax alislaamu islaamnimada iyo walbuluuqu qaangaadh ilmaha yarkeen qaangaadhin zaka kuma waajibto waxaan u jeedaa soon kuma waajibo laakiin waa la soominayaa siday saxaabadu samayn jireen hadduuba kari karo si ugu sii tababarto sida salaadoo kaleba waalcaqlu iyo caqliga oo ruuxa waalan iyo ruuxaan miyirka qabin iyo ruuxaan nacaskana caqliba lahayn isagana soon ku waajibi maayo waalqudratu way shardiga afraad karid cala sawmi soonka korkiisa la karo waa inuu ruuxu uu awoodu ku sooma leeyahay muxuu meeshaa ka saaraya ciddii markaa aan soomi karayn soonku waa ka dhacaya wax kalaa loogu bedeli wa faraa'idu sawmi soonka waajibaadkiisu arbacatu ashyaa waa afar shay markaad soomayso afar shay baa lagaa rabaa inaad la timaado anniyatu niyadii niyatu sawm oo khaasatan hadduu yahay soonku uu farad yahay hadduu waajib yahay <clears throat> waa inaad habeennimo niyooto intaan waagu baryin waa inaad qalbiga niyada geliso oo niyadu qalbigaa ku barido walimsaaku iyo afhaysi inuu ruuxu ka afhaysto afkiisa ka ilaaliyo canilakli cunidda washurbi cabitaanka iyo waljimaaci galmada inuu ka afhaysto waxaa laga wadaa bimacnaa inuu iska ilaaliyo iska jiro oo iska dhowro cunid cabitaan iyo galmo waa ilaan way jabinaya soo ma wa tacamudi alqay'i iyo mantaga oo loo qasto inuu ruuxu iska mantajiyo kas isaga mantajiyo oo layska ilaaliyo waa waa intaa waa niyada markaad soo uruuriso waa niyada oo habeenkii ah iyo maalinta ramadaanood iska ilaaliso wixii soogka jabin lahaa oo dhan intaa waa yani alimsaak can lmufairaat waxyaalaha soonka jebiya inuu ruux iska ilaaliyo kuwii marka uun inoo sheegsheegayo cunid cabid galmo mantagoo loo qasto kas mantaji wladii midka yufdiru uu ku afuro bihi isaga asaa'imu ruuxa soomani waxa uu ku afuro soonkiisa jebiya casharatu ashyaaa waa toban shay toban shay ayaa soonka jebiya maa wasala wixii gaadha camdan kas u gaadha ila aljawfi caloosha gaadha waara'si iyo madaxa gaadha waa labadaa shay yacni wixii kas uu ula qasto oo calooshiisa gaadha ama madaxiisa gaadha madax maxaa laga wadaa bimacnaa maskaxda u dhacawa madaxa hoos u gala way macnaa jawf baa iyada lafteeda ku ilaaqaano marka qaarkood ayib wuxuuna yidhi waxaas wuxuu dooni ha noqdo waa inuu canya haba yaraado xataa waxay ka cabbiraan xabad yar oo sinsin ah sinsinta yararkaa soo sinsintaasi xabad ka mid a ah, xataa hadday calooshaada tagto soonku waa kaa jabay hadday madaxaaga intay meel uun ka gasho ay u dustana soonkaagi waa jabay ayib waase camdan buu ina yidhi waa inuu ruuxu kas u sameeyo oo ula qasto caaliman bitaxriimi xaaraamnimadana garanaya inuu shaygani xaaraan ka yahayna waa inuu garanayo haddii taa la waayo markaa ma jabaysa w ayib waalxuqnatu weeye midda labaad ee soonka jebisa alxuqnatu durid ruuxa in laga duro fii axadi sabiilayni labada jid mid ka mida in wax lagaga duro xuqna in maaddo lagu duro oo laga geliyo labada xubnood ama labada jid mid ka mida labada jid waa kee waa xubinka taranka iyo gadaal dambo meesha saxaradu ka timaada labadaa jid mid ka mid a ah haddii irbad inta la qaato wax lagaa geliyo oo lagaaga muxuu ahay halkaasi wax kaa galaanna iyadana soonkii waa kaa jabayaabay leeyihin ayib xuqnadu waa sidaa xataa waxay leeyihiin qoriba ha noqdo qoriba ha noqdo ibta wahay mid waa ibta oo xataa ragga ibtooda haddii inta la qaado wax la geliyay leeyihin qori yarna ha noqde soonku waa jabayaa bay leeyihin xataa ilaaheer waxay gaadhayaan ay leeyihiin yacni ruuxu markuu weyse qaadanayo haddii fartiisa inteedaa hore uu dabada geliyo soonku waa ka jabayaa bay leeyihin leanna waa yani ilaaqa waxaa keenayaa alxuqna fi axadi sabiilayn labada jid mid ka mida waa inayn wax kaa gelin waxay dooni ha noqotee haddii kale soonku waa jabay madhabkaan ka hadlayna laakiin masaladaasi daliilha waa daciif qay-u mantagii baa isagana soonka jebinaya camdan kas uu ruuxu u mantago uu ismantajiyo oo mantaga kas isaga keeno isagoo og inuu xaaraan yahay khiyaarkiisana ku sameeyoon lagu qasbin isna halmaansanaynoo isxusuusan walwau weye midka kale ee isagana soonka jabiye saa'imkuu ku afurayo walwau waa galmo camdan kas loo galmoodo filfarji xubinka tarankana laga galmoodo ayib cabdi wuxuu u mar walba ugu xidhayaa waxyaalahan soonka jebiya haddii uu ruuxu u qastin oy ismoosiis uga dhacaan ama halmaan uga dhacaan ama jahli aqoon darra u geyso soonka ma jebinayaan madhabku waa saas markay soonka jebinayaan waa camdi caalim mukhtaar saas way macanaa waalwadcu camdan fi lfarji farjigaana waxaa soo gelaya xubinka taranka ha noqdo xagga dambena farjiga waa la dhahaa oo lagu ilaaqaya saas daraaddeed hadday galmadu walciyaadu billahi wixii foosha xumaaya gadaal ka dhacdo xataa soonku waa jabaya walinzaalu weeye midka xiga ee afurinaya ruuxa sooman alinzaalu biyodejin inuu ruuxa biyo dejiyo can mubaasharatin taataabasho xaggeedna ka biyo dejiyo in biyaha manida uu dejiyo ka soo baxaan ayna ku yimaadaan taataabasho uu haweenay la sameeyey ama isaguba isku sameeyey hadduu isagu muxuu ahay uu iska keeno ama haweenay uu taataabto oo dhunkado oo baasheeyo sidaa ay kaga yimaadaan ayadana soonku waa jabaya ayb walxaydu xaydkii baa jabay xataa waxay leeyihiin manida kaa baxday qatroba ha noqdo dhiicba ha noqoto deerarto ayb sharsiisa waxay uga dhigayaan markii minida soo baxday soonkaaga ay jebinayso waa inay tahay bilaa xaa'il taabashadaada waa inaan adig haweenta ayna idiin dhexaynin wax idinkala teeda haddii marada korkeeda intaad ka taataabato biyo saa ku yimaadaan soonkuma jabayl ah, iyadoo marada jidka unaisku gaadh waxaa kaloo leeyihiin waxaa kaloo iyadana leeyihiin sidoo kale waxay la mid tahay haddii aad daawasho intaad daawato unsaa biyo kaaga yimaadaan ama intaad fikirto oo xoogaa maskaxda ka shaqaysiiso ay sidaa biyuhu kaaga yimaadaan ah, iyadana ma jabaysay leeyihin leanna markaasoo kale waxay la mid yahay leeyihiin nin hurday oo uun qarway bay la mid tahay nin hurdo iska qarwaysoon kama jaba hadday biyo ka yimaadaan xaaladahaasi kuwaasay la mid yihiin laakiin waa markaad taataabato jidhkana aan laydiin dhaxaynin sidaana biyo ku yimaadaan markaas soonka jabinayaabay leeyihin ayb walxaydu xaydkii oo dhiiggii dumarka ka imaanayay ah wanifaasu iyo dhiiggii dhalmada waaljunuunu iyo waallida ruuxa hadduu waasho sharti waxa ah in uu waalan yahay maalinkao dhan ya haddiise habeenkii si fiican usoo niyoodo waagu u baryo maalinka qaar ka mida uu niyoodo maalinka qaar ka mida uu waalan yahay ama miyir la'yahay qaarna uu miyir qabo markaa soonkiisu waa asaxayaabay qaban qaar badan waalriddatu iyo riddo oo diintoo laga baxa hadduu ruux isagoo sooman diinta ka noqdo ka baxana soonku waa ka jabaya hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi